alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin الحمd لله رب العالمين وصلى الله وسلم وbارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الdين أmا بعد waxyaabaha caadada ka baxsan saddex baynu u qaybin qofka bini ka soo fulay naam mucjizaat nabiyaday khaas ku tah aayaat baana fiican in la yidhaahdo ayib qaybta labaad uxd waa khawaariq lcaada awliyada magaceed waa karaamada ayib karaamada awliyada la siiyo labadii weliya midna karaamada la siiye midna aan la siin araamadaasi adli dheeraada miyt miyuu ka fadli badany ya kama laazimayso qaybta saddexaad axwaalun shayaaniya waa wax caadada ka baxsan laakiin shayaan wuu sabab u yahay oo shayaan iyo jiman iyo wixii la loo adeegsanayo uma min ariiqati ahli sunnati wljamaca ahlu sunnaha iyo jamaacada kuwa ehelka u ah ee kulanka u saaxiibka ah wadadooda waxaa ka mida itibaacu aathaari rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam yani inay raacaan aaaartii nabiga calayhi salaau wasalaam wixii nabiga laga soo naqliyey ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama wuxuu sugay ha noqdo ahlaaqdiisa iyo hadyigiisa iyo dhaqankiisa inay raacaan baainan si hoose iyo waaahiran si saraba si muuqata iyo si qarsoon labadaba yani aahiran wa bainan qalban wa qaalaban siran wa jahran yani acmaashooda muuqanaya kuwooda hooseba waxay raacayeen sunnada nabiga calayhi salaau wasalam acmaashuna saynu ogsoonnahay waa qayb baaina oo qalbiga ka dhacayso qarsoon iyo qayb muuqanays labadaba waxay ku raacayaan nabiga calayhi salaau waalaam waxaa kaloo wadadooda ka mida watibaaci sabiili saabiqiin kuwii horeeyey wadadooda ee alwaliina awalka ahaa ee koowaad ee horeeyey oo min almuhaajiriina wlansaar muhaajiriin iyo ansaar ka mida wadadooda inay raacayaan watibaaci wasiyati rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam shiikhu labada qodob wuxuu ku tilmaamay ahlu sunnuhu waxay caan ku yihiin dadkii ka horeeye wanaagsanaa wadadoodii inay ku soconayaan asalafu saalix ahli sunnati waljamaca calaa manhaji asaxaaba min almuhaajiriina walansaar wadadooda inay kuwaasina inay ka mudan yihiin dadka intiisa kale ama ummadda inteeda kale inay ka mudan yihiin khayru nnaasi qarni ayuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamay waa asxaabii amanatun liummatii faida dahaba asxaabii ataa ummatii maa yuucaduun yacni saxaabada iyo fadligooda adilada tilmaamaysa in lagu daydo waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan wixii iyagu ay inooga horeeyeenee wanaaga in lagaga daydo wax diinta ku saabsan oo lasoo cusboonaysiinayo iyaga lagu khilaafayana in layska ilaaliyo sidaa awgeed baa qaacidadu waxay tahay wixii diina ee lasoo cusboonaysiinayo salafkiina aan laga hayn saxaabadii iyo dadkii wan wanaagsanaa qaacidadu waxay tahay low kaana khayran la sabaquuna ilayh waxaase hadduu khayr noqon lahaa iyagaa nooga dheerayn laha waxay cagsi ku tahay tii gaaladu ay odhanayeen markay muslimiintu wax sameeyeen low kaana khayran maa sabaquuna ilayh waa dadka wax isbiraya ee odhanaya dadka waanu ka caqli badanna iyo dadka la midka ah haddana waa joogaan oo odhanaya saxaabadii iyo dadkii la midka ah xilli caalamku halkanuu maraya aan la gaadhin oo xilli badaawo xilli dhagax iyo wax lamida lagu sugaya alcasr alxajari ayay noolaayeen marka hadda dadka in cuquushooda loo xidxido dadka xilligaa noolaa sax ma ah waxyaabahaasoo dhani waa dalaal iyo baadi wey ahlu wixii diina caqiidaah camala waxay u daba fadhiyaan saxaabadii oo de waxaa loogu daba fadhiyaa ay tahay inay diinta inooga faahan badan yihiin culimmadu waxay yidhaahdeen shaahadu tanziil wa casaruu waxigu markuu soo degayeybay ogaayeen goobjoog bay ka ahaayeen axwaashu kusoo degay bay la socdeen sababaha keenayay ayay la socdeen asbaabo badan oo keenaysa inay inooga faham bataan ayay waxaweeye jaanis u heleen marka fahamkooda in cuskado waa mid lagu khasban yahay waxaa kaloo ka mida ah wadadooda watibaaci wasiyati rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle dardaarankiisii in la raaco xayu qaala meeshii uu yidhi calaykum waxaad laasimtaan bisunatii sunnaday wa sunnati alkhulafaa khulafada sunnadoodina laazima alraashidiina hanuunsana almahdiyiina la hanuuniyey min bacdii aniga dabaday tamasakuu biha sunnadooda qabsada wa caduu calayha ku qaniina binnawaajid goostambaydka shayga la doonaya in aad loo xejisto ayaa qofku markuu doonaya inuu aad u adkaysto wuxuu ku qabtaa goystambeydka nabigu waxaui sunadayda iyo sunada khulafadayda gowstambeedka ku qabsada xejista wa iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo wa muxdathaati alumuur waxyaabaha la soo cusboonaysiinay fa ina kulla bidcatin maxaa yeelay bidca dhammaanteed shay kastoo diinta lagu soo cusboonaysiiya dalaalatun baadi wey shiikhu halkan wuxuu inoogu tilmaamay ahlu sunnaha waxaa lagu yaqaanaa inay waxaweeye qaadanayaan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay ka fogaanayaan siduu nabigu kula taliyey wixii diinta lagu soo cusboonaysiiye bidca ah wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qaacida kuliya la stinaaa fiiha qaacida kuliya oo qofka muslimka ah u iftiiminaysa wixii bidca iyo waxaan ahayn kula muxdaatin bidca wa kula bidcatin dalaala wax kastoo diinta lagu soo cusboonaysiiya waa bidco wax kastoo la bidcaystaana waa baadi waxaa halkaa ku buraya dadka u qaybinaya bidcada bidcatun xasana wa bidcatun sayia ama bidcatun waajiba wa bidcatun mustaxaba wa bidcatun mubaaxa wa bidcatun makruuha wa bidcatun muxarama waxyaabahaasoo dhani baail bay noqonayaan shaygu hadduu bidco noqdo bidcana wuxuu noqonayaa diinta in lagu soo cusboonaysiiyo oo bimacnaa diinta lagu ziyaadiya waxaan ka mid ahay daliil kitaab iyo sunna ee aanu kutusayn ka noocaas ayaa waxaa la yidhahdaa bidca la yidhahda hadduu bidca noqdana acan waa baadi sida nabigu u sheega calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha laga soo reebaya waa laba midun qolyaha odhanaya bidcada qayb wanaagsan baa ka mida shaygaasi inuu diinta ka mid yahay oo bidcaba aan lagu sheegay oo ay khalad tahay in bidc lagu sheego man sana fi lislaami sunnatan xasana xadiikii muslim waman sana fi lislaami sunnatan sayaa daliishanaya xadiiku sababtuu ku soo baxay waxay ahayd nin bilaabay sadaqada bixinteeda markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada ku guubaabiyey inay sadaqa bixiyaan ayaa nin bilaaba markuu bilaabay baa lagu dayda kudayashadii lagu dayday buu nabigu ku tilmaamay sana fi lislaami sunnatan xasana ee loogama jeeda sharci cusub loogama jeedo maanta burco sunno laga tegay haddaad ka bilowdo laakiin kitaab iyo sunno aad u daliishanayso aan laga dhaqangelin magaaladan waxaad soo gudagelaysaa man sana fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ila ywm lqiyaama macnahaasaad soo gudagelaysa cagsiguna waa la mid man sana fi islaami sunatan sayia yani shay sharcigu xarimay oo bidcadu ka mid tahay qofka dadka kusoo cusboonaysiiyana dembigeeda u soconay marka waxaan leenahay waxyaabaha lagu tilmaamaya bidco wanaagsan inay tahay ama bidco waajiba ama bidco mustaxaba waxyaabahay sheegaya waxaa ka mida musxafka in la jamciyo kale bidca ma asal buu sharciga kuleeya adilana waa loo daliishanaya oo uu ka mid yahay saxaabadii inay isla qaateen ijmac saxaab iyo adilada la midka ah ayaa loo daliishanaya marka waxaan leenaha waxyaabaha la soo cusboonaysiinayo ee dadka qaar ay u tusaalaynayaan bidco wanaagsan ama waajiba ah inay tahay labadaa midunbay soo gelaysa wax diinta ka mida ah, oo aan bidca lagu sheegayn iyo waxaan diinta ka mid ahayn oo marnaba aan wanaagsanayn waayo nabigaa ku tilmaama calayhi salaatu wasalaam inay baadi tahay wyaclamuuna waxay ogyihiin ahlu sunnati wاljamaca ana asdaq alkalaami hadal inuu ugu run badan yahay kalaam ullah hadalka alle man asdaqu min allahi qiila wman axsanu min allahi xadiia wataynu soo marayna bilowgii wa khayr alhadyi hadyi iyo wada la raacana waxaa ugu khayr badan hadyu muxamadin sal اllah alayh wasalam wadadii ama hadyigii ama ariiqadii nabiga alayh salaau wasalam wayuiruuna waxay doorbidayaan kalaam allahi hadalka alle calaa hayrihi hadallada kaley ka doorbidayaan oo min kalaami ahbaari nnaas dadka hadaladooda iyo warkooda ka mida taasina waa mid looga baahan yahay qof kastoo muslima oo doonaya wadadii ahlu sunnati waljamaca inuu ku socdo ajmaca almuslimuun cala anahu man istabaanat lahu sunnatu muxamadin sal allahu calayh wasalam an laa yadacaha liqowli axad ayuu imaamu shaafici leeyihi muslimiintu waxay isku waafaqsan yihin qofka muslimka ah haddii ay u cadaato sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaanu uga tagin qof hadalkii kainan man kaan mustawaha cilmiga meeshuu doonaha ka gaadho caqliguu doona sheegto waa in sunnada la qadimo la horaysiiyo hadalka allana isaguna waa kasii mudan yahay waxaa halkaa ku baxaya dadka caqligooda qadimaya caqlaaniyiinta loo yaqaano xilligan dambana aad u soo badanaya maankooda gaaban ee waxa weeye jahligu uu ka buuxo ka fadilaya oo ka hormarinaya nusuusta kitaabka iyo sunnada ee waxa weeye ilaahay dadkan uu xushay yaa layta shicrii biyi caqlin yuusanu lkitaabu wasunna bay culimmadu yidhaahdeen caqliga lagu miisaamaya kitaabka iyo sunnada ee la odhanayo caqliga hebel ama caqliga kooxhebel hadday aayadda ama xadiidkaa diidaanna ha la celiyo haddii caqligoodu aqbalana ha la aqbalo caqligaasi waa caqligee maanku waa mudacyu qof waliba inta garaadkiisu leegya ama aqoontiisu leeg tahay ayaa garashadiisuna ay tahay marka mar walba waxaa lagu badbaadaya in loo nabadgeliyo nusuusta axkaamta ay sheegayso iyo ujeedooyinka ay leedahay in la nabadgeliyo oo tasliim lagu qaabilo ayaa waxa weeye muhima zuhri lahaa cala allah alrisaala wclى الnabiyi sal اllah alayh wslam albalaga wcalayna alqabul wاltasliim ilaahay sharciguina soo gaadhsiinaya nabiguna calayhi salaau wasalaam oo waxyiguu inoo jidaynaya nabiguna inagu inoo soo gudbinaya oo alle inaga soo gaadhsiinaya wma yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa inagana waxayna saaran calayna alqabuul wtasliim inaynu aqbalno oo aynu nabadgelino wayuqadimuuna waxay hormarinayaan hadya muxamadin sal allahu alayh wasalam nabi muxamed hadyigiis calaa hadyi kulli axadin qof kasta hadyigiisa ayay ka hormarinayaan walihaada sidaa darteed suma waxaa lagu magacaabay ahla alkitaabi wasunna qoladii kitaabka iyo sunnada u saaxiibka ahaa wasumma waxaa lagu magacaabay ahla aljamaaca kuwii jamaacada ama kulanka u saaxiibka ah lianna aljamaacata maxaa yeelay jamaacadu hiya iyadu alijtimaacu waa kulan la kulmaya wey wa diduhaa lidkeeduna alfurqatu waa kala tag wey wain kaana lafdu ljamaaca lafdiga jamaacadu haba ahaado qad saara mid ahaaday isman magac u ahaaday linafsi lqowm kooxda lafteeda almujtamiciina kulmaysa aljamaaca asalkeedu waa kulan waa mastar wey waa kulan la kulmayo laakiin shiikhu waxa uu leeyahy markii dambe waxaa loo isticmaalay dadkii kulmayey hunaaka almujtamicuun wa hunaaka aljamaaca aljamaaca waa kulan mujtamiciinna waa kuwii tilmaantaa laga helay ee kulmay wey markaa shiikhu wuxuu hi magacyadooda waxaa ka mida ah in lagu magacaabo ahl aljamaaca oo looga jeedo kuwii kulmayey yacni almujtamicuun ama ahlu lijtimaac looga jeedo calaamada ahlulbidacana waxa uu yahay oo calaamad u ah kala tagbaa waxa weeye calaamad u ah shaikhulislaam waa ka odhanaya shicaaru ahli sunnati wljamaca alkitaabu wsunnatu wljamaca faman ittabaca alkitaaba wsunna kana min ahli sunnati wljamaca washicaaru ahli lbidac mufaaraqat lkitaabi wsunna yani calaamadaha ugu waaweyn ee ahlu sunnaha iyo ahlulbidaca lagu kala sooco ahlu sunnuhuna waxay ku kulansan yihiin kitaabka iyo sunnada iyo wixii ay ku tuseen ahlulbidacuna mufaaraqat kitaabi wsunna ayaa calaamad u ah shiikhu waxa uhi wljmaacu ijmaca wljmac yani waxyaabahay u noqonayaan waxa ka mida ijmaca ayaa ka mida wa ijmaacuna alslu asalkii weeye athaliu saddexaad xagga adilada alladii kaasoo yactamidu calayhi ay cuskanayaan ahlu sunnuhu filcilmi cilmiga gudihiisa iyo wdiini diinta masaaisha cilmiga ah iyo masaaisha camaliga ah ee cibaadaadka ah waa ka ay cuskanayaan asalka saddexaad ay cuskanayaan wahum yagu waa ahlu sunnihi yazinuuna waa ku miisaamayaan bi haadihi tan alusuuli usuusha ah ahalaaati saddexda ah jamiica maakii dhammaantiibay ku miisaamayaan calayhi oo min aqwaalin hadal la ahaaday iyo wa acmaalin acmaal ahaatay baainatan mid muuqanaysa qarsoon aw daahiratan ama mid waxa weeye muuqanaysa oo mimaa kii ka mida lahu ay u sugnaatay tacalluqun xidhiidh bidiini diinta uu la xidhiidho shiikhu wuxuu tilmaamaya ahlu waxyaabahay cuskadaan waxaa ka mida ay u noqdaan wixii ay mujtahidiintu ay isku waafaqeen ijmaac waa inay iswaafaqaan ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga dabadii xukum sharciya inay isku waafaqaan baa ijmaac la yidhaahdaa ijmaacu hadihi lumma bacda wafaati nabiyiha cala xukmin sharciy ka noocaas ayaa waxaa la yidhahdaa ijmac baa la yidhahdaa wuxuuna ka mid yahay adilada la daliishanayo wuxuuna ku xigaa kitaabka iyo sunnada waana adilada la ysku waafaqay in la daliishado ayuu ka mid yahay shiikhu wuxuu inoo tilmaamay saddexdaa daliil ahlu sunnuhu inay wax ku miisaamaan oo axkaamta iyo masaa'isha iyo muctaqadaadka saddexdaa asal ayay waxaweeye ku miisaamayeen adilada kale la daliishadaana kuwanunbay usoo noqonayeen hadday qiyaas tahay iyo hadday tahay almasaalix almursala sharcu man qablana alistixsaan alistisxaab iyo adilada la midka ah kuwanunbaa loo cuskanayaa oo waxa weeye asal u ah ijmaacana ijmaaceebaa la xujaysanaya tafaasiishiisa qaar baa hadal ku jiraa oo baabka usulufiqiga lagu faahfaahiyaya laakiin sheiku halkan wuxuu inoogu tilmaamayaa ijmaaca masaa'ishan oo kale lagu dhisayo ama ay mudan tahay in la daneeyo ayuu shiikhu inoo sii tilmaamay aladii kaasoo yandabidu xadaysmayey oo bimacnaa cid waliba ay fahmaysay ama ay haleelaysay ama ay ogaanaysay huwa isagu maakii weeye kaana calayhi dushiisa uu ku sugnaa asalafu saalix dadkii salafka ahaayee wanaagsanaa id bacdahum maxaa yeelay dabadood kaura waxaa batay alikhtilaafu khilaaf baa batay waintasharat ilumma ummaduna way faaftay oo waxaa adkaanaya wixii ay isku waafaqeen in la ogaado shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamaya markaynu ka hadlayno ahlu sunnati waljamaca wixii ay isku waafaqeen in la laasimo lagu socdo ijmaaca noocaasoo ciddii khilaaftana baadi lagu xukumayo waa in ijmaaca aad looga baaraandegaa waayo waxyaabo badan baa ijmaac lagu sheegaa oo aan ijmaac ahayn imaamu axmed waxau i man idaca lijmaaca faqad kada qofka ijmac sheegtaa been buu sheegay waxaana culimmadu ku tawjiihiyeen xilliyadii dambe inay adkayd ijmaaca in la ogaado wuxuu uga jeeday in laga xalaal meerto oo aan lagu degdegin ijmaaca in la soo naqliyo waayo xilliyadii dambe waxaa laga yaabaa qofku haddii uu waayo qowlkan cid khilaaftay haddii uu waayo ama afarta madhabood ay isku waafaqaan inuu ijmac ka dhigo bal waxaa laga yaabaa qowl taabiciintii ka mid a ah haddii uu helo wax khilaafsanna uu waayo inuu kaba dhiga intii kalena inay ku waafaqsanaayeen oo ijmaacuu soo naqliyo marka maadaama taasi ay dhacday oo bal xaalku uu gaadhay hal mas'alo oo qolana ay leedahay way bannaan tahay qolana ay leeyihiin ma bannaana labada qoloba inay ijmaac soo naqliyeen ijmaac inay soo naqliyeen fiqiga waa ka dhacday marka shiikhu wuxuu aad u adkaynaya maadaama masale caqiidaha hadda aynu ka hadlayno ijmaaca lagu dhagayo waa inuu noqdaa ijmaac mundabit oo xadaysmaya ijmaaca mundabitkaahina waa kii salafka waa kii saxaabada iyo taabiciintu wixii ay isku waafaqeen oo ay fududahay in la ogaado wixii ay isku waafaqeen ay fududaanayso laakiin shiikhuu ugama jeedo inuu ijmaaca la xujaysanaya uu kaa ku kooban yahay ugama jeedo waayo waxa uu ihi alijmaacu ladii yandabi muu odhan alijmaacu ladii yuxtaju bihi farqi baana udhaxeeya yacni ijmaaca inoo xadaysmaya ee aynu heli karno ee inoo fudud waa ka noocaas laakiin ka kale haddii laftiisa la helo waa la xujaysanaya kutubtiisa kalena waa ku cadda cilada uu ku cileeyay shiikhu waxay tahay xilliyadii dambe khilaafku waa batay oo ummaddu aad bay isu khilaaftay wayna faaftay oo culimmadii mujtahidiinta ahaa ee kulmayey caalamkay ku kala faafeen taasina waxay adkaynays qowl ay isku waafaqaan in laynoo soo wada naqliyo oo la wada ogaado waxay ka wada qabaan inay isku waafaqeenna la ogaado ta noocaasa inay adkaato ayaa ka dhalanaysa laakiin xilligan aynu joogno haddii laga howlgalo waxa weeye ma sii foga oo caalamku hadda magaalo keliyu noqday magaalo walba iyo dowlad kastaba ama muslim ha noqoto ama gaala ha noqoto culimmada joogta haddii la ysku howlo oo jiha muslimiinta ka midii isu taagto cidda ehelka u ah inay ijmaaca ka qayb gasho ma cusla inay waxa weeye dhacdo waa mid mumkina wey faslun uma hum intaa dabadeed iyagu waa ahlu sunnihi maca hadihi lusuul usuushan iyadoo lala qabo ya'muruuna waxay farayaan bilmacruufi sama wayanhawna waxay reebayaan can ilmunkari xumaantii cala maa tuujibuhu shariica sida shariicadu ay waajibinayso waayo waxaa ka mida ah waxyaabaha waajibaadka ah fardu kifaa'iga waxaa ka mida ah, in la helo ummad u qumaysa almru bاlmacruuf wاlnahyu can اlmunkar sida alla uu kitaabkiisa ku tilmaamay waltakun minkum ummat yadcuuna ilى اlkhayr wayamuruuna bاlmacruufi wayanhawna can اlmunkar ahlu waa dhaqangeliyaan dadkana wanaagga waa u sheegaan waa ugu yeedhaan wixii xunna waa uga digaan wayarawna waxay ictiqaadsan yihiin iqaamat alxaji xajka in la oogo iyo wljihaadi jihaadka iyo wljumaci jumcooyinka iyo wlacyaadi sida nuskhadaha qaar ku sugan ciidaha maca alumaraai madaxda in lala oogo abraaran kaanuu kuwa wanaagsan ha noqdaan aw fujaaran ama kuwa xun ha noqdaan ahlusunnaha usuushooda waaweyn waxaa ka mid ah acmaasha waaweyn ee waxa weeye sharcigu u wakiishay ummadda mas-uuliyiinteedu inay fuliyaan iyagoo ummadda la kaashanaya sida waxa weeye jihaadkii oo kale jihaadku imaan buu u baahany xajkii oo kale caadadu waxay ahayd a'immadu inay dadka u kaxeeyaan oo ay ku hogaamiyaan jumucda iyo jamaacaadka jumcooyinka aljumc jamcu jumcatin iyo acyaadda xilligii muslimiinta caadadu waxay ahayd madaxda muslimiintu dadka inay tujiyaan oo u khudbadeeya oo waxa weeye danaha adduunya aakhira labadaba waxa weeye ay kala hadlaan waayo waxaa ogsoonaydeen islaamkan bilowgiisi xilligii ugu awoodda badnaa maamulka siyaasadeed iyo kadiimeed labadaba culimmada ayaa qacanta ku hayay marka may kala socnayn adduunyada waxaa maamulayay dadka aqoonta diinta u leh ayaa maamulayay marka jumco haddii ay noqoto ama ciid ay noqoto ama xaj ay noqoto iyagaa hogaaminaya ama cid ay u igmadeen oo ay u xusheen ayaa waxa wey ku hogaaminaya acmaasha ay fulinayaan oo cibaadaadkani ay ka mid yihiin ahlu sunnaha manhajkooda waxaa ka mid a ah inaanay uga baaqan macsiyo iyo gaboodfal aimada ama madaxda ka dhacay xataa haddii ay yihiin kuwa fujaara oo ahlulmacaasiya oo dunuubtu ay ka dhacayso maadaamay muslimiin yihiin in waxa weye lala fuliyo ayaa ahlu sunnati wljamaca waxa weye ay qabaan <clears throat> eh, waayo waxaanay qabanayaan waa aaca wey ama wixii macsiyo ah lagu aeeci maayo cala almari alsamcu wاlطaaca fi axaba wakarih ma lam yumar bimacsiya faida umira bimacsiyatin falaa samca walaa aaca axaadiista aadka u badan ee tilmaamaysa in la aeeco madaxda muslimiinta loo daliishanaya acmaashanina maadaamaay cibaado tahay waa inaan lagu kala tegin maslaxadeeduna waxay ku qumaysaa ummaddu inay u dhan tahay wa waxay ilaalinayaan cala aljumaci waxa weeye jumcaha oogidiisay ilaalinayaan iyo waljamaacaat jamaacada in la oogo jumcuhu waa fardu oo qof kasta oo mukalaf farducayn buu ku yahay kuwii waxa wey macduurintaha mooyaane jamaacaadkuna waa la mid laakiin ma farducayn ba mise waa fardu kifaaya labadaba waa la yiri laakiin ahlusunna waljamaaca inay daneeyaan meeshii ay isugu yimaadaan koox isugu timaadaba inay ka oogaan jamac ka oogaan ayaa waxa weeye usuushooda ka mid ah wayadiinuuna waxay ka diindhiganayaan oo ilaahay ay ugu dhowaanayeen binasiixati nasiixo lilummati ummadda loo naseexaynayo waxyaabaha ilaahay ugu dhowaanaya ee diin ay ka dhiganayaan dadka inay u naseexeeyaan xadiikii muslimna waa kii addiin nasiixa addiin nasiixa addiin nasiixa qulna liman ya rasuul allah qaala lilah wlikitaabi walirasuuli wlia'immati lmuslimiina wacaammatihim muslimiinta madaxdooda loo naseexaynaya bulshaday ka mid yihiin iyo dadweynaha guud labadaba in loo naseexeeyo oo dantooda adduun iyo aakhiro labadaba waxa weeye lagala hadlo nasiixaduna waa xiyaazat lxadi lilmansuuxi lah sida culimmadu ku macneeyeen waa in loo soo jiido dheef kii loo naseexaynay xiyaazat lxadi yani nasiib wanaagsan iyo dheef wanaagsan in loo soo hooyo lilmansuuxi lahu kii loo naseexaynayo ka qayilaya markaad leedahay qaadka iska da dan uu leeyahay iyo nasiib wanaagsan ayaad la doonaysa inuu balwadaa iska joojiyo addunya aakhraba u ka faa'iidayn wayactaqiduuna waxay rumaysan yihin macnaa qowlihi sal allahu alayh wasalam ee qowlkii uu nabigu yihi macnihiisa ayay aaminsan yihiin almuminu muminku lilmumini muminka kale kalbunyaani dhis buu u yahay yashudu waa adkaynaya bacduhu barhkii bacdan barhka kale way isxoojinaya wa shabaka nabigu waa isdhexgelaya bayna asaabicihi farihiis inaanay kala maarmayn ummaddu inay wax wada qabsadaan oo iskaashi ay sameeyaan farkeliyi fool ma dhaqdalig wa qowlihi sal allahu alayhi wasalam bay aaminsan yihin maalu lmuminiina muminiinta tusaalahood fii tawaadihim waxa weeye isjeclaantooda iyo wa taraaxumihim isu naxariisashadooda iyo wa tacaatufihim isu dhibrintooda ka maali ljasad lwaaxid waxay ka dhigan yihiin jidh keliya ida shtakaa minhu hadduu ka xanuusto cudwun cudwi tadacaa lahu waa isugu yeedhaya saa'iru ljasadi jidhka intiisa kale bilxumma xumad iyo wasahri soo jeed xadiikii hore inoo xoojinaya yani muslimiinta tusaalahoodu xadiika hore waxa laga dhigay dhis baa laga dhigay dhisku waa bulukeed iyo dhagax dhagax la saaray oo isku tiirsan sidaasuu dhisku noqonay haddii bulukeed ka mida laga saaro waxbaa ka dhiman boos baa bannaan ama qaawan oo dhaxanta iyo dhibaatooyinku ay ka soo gelayeen muslimiintuna sidaasay isu dhammaystirayaan waa laga yaabaa midiba inuu dhinac ku fiicnaado oo uu ku wanaagsanaado mid waliba dhinaca uu ku fiican yah ka aqoonta ku fiican aqoonta inuu kaga qayb qaato ka waxa weey waxbixinta ku fiican waxbixinta inuu ka qayb qaato ka xagga tacabka iyo awoodda ku fiican inuu kaga qayb qaato ka talada iyo ra'yiga iyo tusaalaha haya inuu kaga qayb qaato mid waliba wuxuu ku fiican yahay ummadda inuu ku darsado waa mid waxa weeye loo baahan yahay sidaa awgeed ummaddu waxay meel ku gaadhaysaa wax wada qabsiya ninka dhakhtarka yaqaana aqoonta uu leeyahay maalintuu ummadda wax ka siiya in bilaash afarabaaanka saacadood hadduu lacagun ka qaadanayo oo aqoontiisaas uu iibinaya un ummaddii wax badan ma gashan laakiin xilli xilli inuu ummadda ugu tabaruco waa wax wanaagsan wey farsamo yaqaanada kala duwan inay xilli xilli ugu deeqaan buyuud alla la dhisaya macaahid baa la dhisaya masaajidaa la dhisaya awqaaf baa la dhisaya kii injineerka ahaa iyo kii kuuliga ahaa iyo kii wastaadka ah inuu tacabkiisa iyo xoogiisa iyo muruqiisa barbar uu geliyo waa waxyaabaha ummaddu ay ka hormarayso ayay ka mid tahay xadiidka labaadna wuxuu tilmaamayaa in laysu damqado sida jidhkaaguba meel ka mid a ah haddii ay u bokooto ay u damqanayso dhibaatada walaalaha muslimiinta ama soomaali ha noqdaan ama gobolkan ha kula joogaan ama afrikaa kula noolaadaan ama caalamka daafihiisa kala duwan ha joogaan inaad la damqato iyadana waa mid nabigu inoo sheega calayhi salaau wasalaam iimaankaaguna wuxuu joogaa hadba sida aad u dareemayso dhibka muslimiinta iyo sida aad ula damqanayso haddii xaalkaagu yahay maxaa naga galay iyo maxaa naga khuseeya waxa weeye waa dacfi iyo naqsi iimaankaaga ku sugan man axaba lilah wa abqada lilah wawaala fillaah wcaada fi llah faqad istakbala liimaan ayuu nabigu ui calayhi salaau wasalaam ilaahay dartii inaad u jeclaato ama aad u xidhiidhiso waxaa ka mida dhibaatada ku tibi inaad ka damqato wayamuruuna waxay amrayaan bisabri sabr cinda albala imtixaanka agtiisa la sabrayo oo waxa weeye loo adkaysanayo iyo washukri mahadnaq cinda arakhaa'i xilliga barwaaqada alle loo mahadnaqayo iyo warida in lagu raali noqonayo bimuri lqada xukumka alle kiisa qadhaadh horaynu baabulqadarka uga soo hadal wuxuu alla xukumay ama qadaha alle isagu mar walba waa wanaagsan yihi laakiin waxa uu xukumay oo ah almaqdi ayaa wuxuu noqdaa sharna waa noqdaa khayrna waa noqdaa xulwina waa noqdaa murna waa noqdaa mid qadhaadhna waa noqdaa mid macaanna waa noqdaa waa wixii la xukumay waa almaqdi laakiin nafsu lqada oo ah ficilka alle iyo xukumkiisu isagu mar walba waa wanaagsan yahi ka macaanna wanaagiisa waa laysku waafaqsan yahe waa cadyah ka qadhaadhna markaynu ka eegna alle subxaanahu wa ujeeddada uu ka leeyay inuu dadka ku kala soocayo inuu imtixaamayo in la isugu dembi dhaafayo darajaad kor in lagugu yeelayo manaaficda badan ee ku sugan waxa weeye marka laga eego iyo waxyaabaha la xaqiijinayo in ilaahay loo soo noqdo subxaanahu wa tacaala ee waxyaabahaasoo dhani waa waxyaabo xaggeenna xitaa kaba wanaagsan laakiin dhicitaanka uu inagu dhacayo shaygaas ayaynu dhiibsanaynaa laakiin dhinac kale haddii aynu ka eegno waxa ku sugan wanaag badan baa ku sugan axaadiista qaar waxaa ku timi maalinta qiyaame marka dadka ahlulbalaaga la keeno ay arkaan kuwii caafimaadka qabay waxa la siinaya kuwii la imtixaanay yawadu ahlu lcaafiya kuwii caafiyadu waxay jeclaan lahaayeen in adduunkii lagu imtixaani lahaa malihin lamana odhan qofku imtixaan iyo ibtilaa inuu dalbado maah laakiin ujeedadu waxay tahay haddii ay kugu timaado in waxaweeye loo adkaysto fadli badan baa ku sugan laakiin marnaba la tamaniyi maayo dhib la tamaniyi maayo ama xanuun iyo waxyaabaha la midka ah iyadu mashruuc ma ah waridaa bimuri lqada qadaha qadhaadh in lagu raali noqdo in lagu sabraa waa waajib raalli in lagu noqdaana waa sunna wey in lagu raali noqdaana waa sunne labadayaa laysku khaldi laakiin in la sabraa waa waajib waayo sabarkii haddii laga baxo jazac iyo tasakhud iyo cabasho wixii alla kuugu talagalay laga cabanayo ayaa ka dhalanaysa taana looma baahna laakiin mansilada ka sii sarraysaa waa an tarda inaad raalliba ku noqoto oo alla subxaanahu wa tacaala hadduu xoola ku siiyo sida aad raalli ugu tahay aad ugu farxayso inaad waxa wey haddii lagaa qaadana raalli aad ugu noqoto caafimaadka marka lagu siiyo sida aad ugu farxayso marka xanuunkugu yimaadana inaad ku faraxdo laakiin waa ciddii fahansan faaidada laga helayo markaynu eegno ummadii muslimka ahaydna inta loo nicmeeyey iyo inta la imtixaamayey mar walba waxa badnayd imtixaanka ayaa badnaa ibtilada ayaa badna balnabiga eeg calayhi salaau wasalaam yani mudada ugu badan imtixaan buu ku sugnaa imtixaan buu ku sugnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu dacwada waday saddexiyo labaatanbaya saddexiyo toban maka waa tii lagu dhibayay tobankii sanee dambana imtixaan kama madhnay oo gaajo awgeed buu caloosha dhagax ugu xidhaya nabigu calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin badan baa loo geystay culays badan baa haystay dhinacyo kala duwanoo badan marka qofka muslimkaahi waa inuu ogaada adduunyadana inay tahay maxalu ibtilaa asalku waa in layna imtixaano wey liyabluwakum ayukum axsanu camala addunya sijnu lmumin wa jannat lkaafir adduunyadu qofka muminkaa jeel bay u tahay gaalkana jannay u tahay way dhacdaa gaalka jahanamo inay u noqoto muslimkana ay janno u noqoto laakiin waa laba nicmoo ilaahay isugu daray laakiin qawaacidda iyo sunanta kawnigaah waxay tahay ummaddu marka tarafka iyo nicmadu ay ku badato waxa weeye waa marka fasaadka iyo fitantu ay ku badato fasaadka iyo fitantu waxa weeye ay ku badato ee qof walibana naftiisu ku ogaanaya haddii loo nicmeeyo oo loo raaxeeyo afla ku imanaysa xataa cibaadadiisu ruux ma laakiin marka dhaawac gaado ama la qabto ama la dhibaateeyo waxa wey xagga allu usoo noqonaya subxaanahu watacaala marka imtixaanka laftiisu in adduunyada lagugu sii daayo waxaaba laga yaabaa istidraaj inay noqoto oo waxa weeye aad ku daganto kadibna aad ku halaag mudato sida awgeed baa nabigu leeya calayhi salaau wasalaam wallaahi ma alfaqru akhsha calaykum wlakin akhsha an tubsada calaykum اdunya fatanaafasuuha kama tanaafasuuha fatuhlikakum kama ahlakathum watulhiyakum kama alhathum idinka bii maayo faqri idinka bii maayo laakiin waxaan idinka baqayaa adduunyada in la idin waasiciyo dabadeedna aad waxa weeye u kala baratantaan kadibna aad ku halaagsantaan sida ummadihii tagayba ay uga halaagsameen aad ku mashquulshaan sida ummadihii tagayba ay waxaweye ay ugu mashquuleen qolyaha khaliijka ay markay hadda inoo yimaadaan in badan baan sheegay waxa ugu weyn ay soomaalida ku arkaan ama ay ku ammaanaan waa jamac masaajidadu siday u buuxaan aad bay ula yaabaan waxay idhahdeen waxa isku mida ah, maalinta ciidda iyo maalinta jumcaha sida masaajidadayadu ay yihiin iyo idinka shanta salaadood sida ay yihiin ama duhurka iyo casarka iyo mahribka oo laga yaaba salaada subax inay wax isdhimaan sida ay waxa weeye yihiin ayay annaga jumcahaya ay yihiin waa calaamad waxa weeye la ysku waafaqay soomaalidu inay mutamayis ku yihiin laakiin maxaa keena waa kuwii maka joogay xaramka maka masaajidadii ku xigay iyo dee maka lafteeda markay xujaydu ka baxaan ayaa sidaas xaramka makaasaas ka madiinasaas masaajidada ku dhowdhow iyo buqcadaha barakaysan baa la mida saf iyo nussaf baa jooga welibana odayaal u badan oo in badanoo ka midii kuraas ay ku tukanayeen innagana masaajidada waynu arkayna ayaa buuxiya waa dhalinyaro waa dhalinyaro laakiin waxaa laynoo yaaba maalinta mid walba intaasoo kunoo dolar uu mushahar u qaato mobilada ugu dambeeyey iyo laabtoobyada ugu dambeeyey iyo qalabada ugu dambeeya uu yeesho meel walbana meelo loo dalxiis taga laga sameeyo yaa waxa weeye marka noocaasa ayaan qof waliba ka wahansanaya inuu jamaca aado oo jamaca uu ku tukado cabitaanadiiba dhinac walba ka yaala halkanna intaasoo qalab baa kala dambeeya waxa wey hadba mid uu gelayaa eh, gaadhigiis iyo hawlihiis waxaas waxawe ku mashquulaya marka waa xaqiiqa la tijaabiyey tarafku inuu waxawe dadka hodo dadka inuu hodo eh, ma lihin dee faqriga iyo dhibkaha lagu jiro laakiin waa inaad ku talagashaan waa laga bixi doonaa insha allahu tacaala eh, shidaal iyo waxba hadda soo socdaa laleeyahy khaliijkuna shidaalkaasuu meel ku gaadhay laakiin waxa wey xaqiiqadu taas wey asalka muslimiintu waa inay waxa wey ilaahay ku xidhnaadaan laakiin ilaahay in lagu xidhnaado waxa la tijaabiyey tarafka iyo nicmada badan iyo adduunyada badani inay kaa mashquulinayso wayadcuuna waxay u yeedhayaan ila makaarimi alahlaaq ahlaaqda wanaagsan bay dadka ugu yeedhayaan iyo wamaxaasin alacmaal camalada wanwanaagsan bay dadka ugu yeedhayaan wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin macnaa qowlihi sal allahu alayhi wasalam qowlkii nabigu uu ihi macnihiis akmalu lmuminiina muminiinta waxaa ugu dhammaystiran iimaanan xagga iimaanka axsanuhum ugu wanaagsan ahlaaqan xagga abeecadda wayandubuuna waxay dadka ugu yeedhayeen ilaa an tasila inaad xidhiidhiso annadbu bimacna ducaa waa wax lagugu guubaabinayo ilaa an tasila inaad xidhiidhiso man qaacaka kii ku gooyey wa tuctiya aad siiso man xaramaka ka ku qadiyey ee wax kuu diiday wa tacfuwa aad cafido canman dalamaka kii ku dulmiyey oo waxyaabaha aadka u wanaagsan qofka muslimkaa ah inuu ku sifaysnaado an taila man qaacak waxaa lagu jideeye ilatu raxim wuxuu hi nabigu calayhi salaau wasalaam xadiidka saxiixaynka jubayr bni mucim laa yadkhulu ljannata qaatic ninka raximtiisa gooya janno ma galo iyadu unuubta waaweyn bay ka mid tahay laakiin waxaa dhacda dadka qaar inay yidhaahdaan ka i xidhiidiyana waan xidhiidhinaya ka igooyana waan goynaya wuxuu hi nabigu calayhi salaau wasalaam laysa alwaasilu bilbukaafi ninka dadka xidhiidhinaya ama qaraabada xidhiidhinaya ka abaalguda maa ee odhanaya ka i xidhiidiya waan xidhiidhinaya walaakina alwaasila man ida quicat raximuhu wasalaha ninka ilaturaximka la yimi waa ninka marka la gooyo isagu dadka xidhiidhinaya waa inaadan xisaabin maalunbaa booqanayabaa dadka qaar yidhaahdaan intaasoo jeer baan booqda maalin ayagu imay soo booqan waa inaadan odhan an taila man qaacak wy wa tucطiya man xaramak haddii qof aad maalin u baahato wax kuu diido oo ilaahay uu ku hoos keeno uu kuu sii baahdo wanaaggu waxa weeye adigu inaad wax siiso wtacfuwa can man alama kaku ulmiyeyna inaad cafido faman cafa waaslaxa faajruhu cala allah wlcaafina can nnaas waxay ka mid tahay calaamadaha mutaqiinta jannada gelaya ayay ka mid tahay wayamuruna waxay amrayaan oo dadka farayaan bibiri lwaalidayni labada waalidii loo samafalo wa silati larxaam qaraabada in la xidhiidhiyo wa xusni ljiwaar jaarka in wanaag lagula dhaqmo daris wanaag in la sameeyo oo bimacnaa jaarka si wanaagsan loola dhaqmo xuquuqdiisu aad bay u weyn tahay ilaa nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam waxaabaan u maleeyey jibriil inuu dhaxalka wax ka siinayo sida loogu celcelinayay xuquuqda jaarku uu leeyahy iyo walixsaani in loo samafalo ayay amrayaan ila alyataama iyo walmasaakiini masaakiinta iyo wabni sabiil dadka socotada ah iyo warifqi in loo dhibirsanado bilmamluuq wixii lalahaa ee noolaha ahaa ama adoon biniaadana ha noqoto ama xoolihii kale la dhaqanaya ha noqoto iyadana in loo tudo oo waxawe loo naxariisto wayanhawna waxay reebayaan can ilfakri faanka in laysu faano iyo wlkhuyalaa iyo in waxawe dadka la yska weynaysiiyo iyo wlbagyi in dadka lagu xadgudbo iyo wlstiaalati iyo in dadka layska yska sarraysiiyo cala alkhalqi khalqiga dushiisa oo wax la bido bixaqin xaq la bido aw biqayri xaqin ama xaqdarro labadaba yacni waxa uu dadka iskaga bidayo ee iskaga weynaysiinayo ee uu iskaga sarraysiinaya xaq ha noqoto sida inuu leeyahay waan ka lacag badanah ama waxa weeye waan ka magac weynah iyo wixii la mida ah. ama ha noqoto waxaan jirinba dadka qaar baa isneefaynaya iyagoo maran sida bilbiilahoo kale waxa weeye waxaanay sheeganayna ama waxaanay ahaynna waxa weeye sheeganaya shiikhu labadaba waa tilmaamay waana dabeecadaha ugu xunxune mujtamaca kala fogeeya in la isu faano haddii la isu faanana waxaa imanaysa in ciddii loo faanaye la yaso in la yasaa ka dhalanaysa alixtiqaar wاlistihzaa wاltafaakhur wاltabaahi bilaxsaabi wlamwaal iyo wixii la mida waxyaabahaasoo dhan waa dhaqanada aadka u xunxun ee mujtamacana kala dila nusuustuna aad bay inooga digtay waana acmaasha qalbiga degta waana inta badan khaatima xumada waxyaabaha keena ayay ka mid tahay in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xata laa yafkhara axadu cala axad walaa yabqiya axadu cala axad wuxuu leeya nabigu calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu ii waxyooday inaad tawaaducdaan si aan midimid ugu xadgudbin inuu qof waliba tawaaduco oo waxa dadka uu dheeryahay ugu tawaaduco waa simada dadka wanaagsan iyo gobonnimada ayay ka mid tahay inuu qofku tawaaduc leeyahy oo waxa uu dadka kaga fiican yahay aanu muujisanayn ama aanu ugu faanayn ama aanu wax iska bidin wayamuruuna waxay farayaan bimacaali lahlaaq ahlaaqda keeda sareeya wayanhawna waxay diidayaan can safsaafiha keeda liita oo kuwaasi ay ka mid yihiin wa kullu maa mid dhammaantii yaquuluunahu ay odhanayaan wayafcaluunahu ay samaynayaan oo min hada kaa ka mida iyo waayrihi yani kuwa aynu soo sheegnay min hada almadkuur kuwa la sheegay iyo waayrihi kuwa aan la sheeginba fainamaa hum yagu fiihi gudihiisa muttabicuuna waxay raacayaan lilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada wariiqatuhum wadadoodu ahlu sunnihii weyi hiya yaduba waa diin slaam waa diinta islaamka alladii kaasoo bacaa allahu bihi uu la soo saaray kaas muxamadan sal allahu alayhi wasalam nabigiisa muxamada laakiin hase yeeshee lama ahbara nabiyu sal allahu alayhi wasalam yani shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamaya ahlu wadaday ku socdaan waddo gaara ma ah waa waddadii muslimiinta weeye idan manhajka la tilmaamaye laleeyahay waa ahlu sunnati wاljamaca waa wadadii muslimka laga doonayay laakiin hase yeeshee lama ahbara nabiyu sal اllahu alayh wasalam markii nabigu uu sheegay ana ummatahu ummadiisu ummaduna waa ummat lijaaba waa ummadii nabiga ajiibtay ee muslimtay wey satftariqu inay u qaybsamayso cala aaaiin waabciina fira saddex iyo toddobaatan kooxood oo dhammaantood muslimka ay ka mid yihiin kulluhaa dhammaantood fi naari naarta ay ku sugan yihiin ilaa waaxidatan mid mooyaane wa hiya taasina aljamaacatu waa jamaacada wa fii xadiiin canhu xadii nabiga laga wariyeyna waxaa ku sugan annahu qaala inuu yidhi markuu taa keliya sheegayay hum yagu jamaacadaas man mid weeye kaana ahaaday calى mil ma na calayhi اlyowm waxa aan maanta ku suganahay ana aniga iyo waasxaabii asxaabtaydu saara waa ahaadeen lamaadii jawaabteedii wey lama ahbara nabiyu sal اllahu alayh wasalam ana ummatahu saara waa ahaadeen almutamasikuuna kuwii qabsanayay bilslaami islaamkii almaxdi baraxa tirna alkhaalisi saafiga ahaa min ashawbi wixii barxayay ama madmadowga iyo wixii dhexgelayay saafiga ka ahaa hum yagu ahlu sunnati waljamaaca ayay waxa weeye noqdeen shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamaya huwa samaakum lmuslimiin ina addiina cinda allahi lislaam wman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa qaala inanii min almuslimiin waxa weeye magaca muslimiinta la inoo bixiyey kaasaa ina wada kulminaya maxaa ummadda laysaga soocaya ahlu sunnati wاljamaca alsalaf الsaalix alfirqaة الnaajiya alطaa'ifaة اlmansuura iyo waxyaabaha la midkaa ah loola baxaya taasuu shiikhuu ka jawaabaya waxa uu leeyahy maadaama nebigu uu sheegay calayhi الsalaau wasalaam ummadda muslimka ay saddex iyo toddobaatan inay noqonayaan saddex-iyo toddobaatan koox keliya ay ka badbaadayso waxaynu u baahannahay kooxda inaynu ka calaamadinno labiyo toddobaatanka kale halaagsamaya labiyo toddobaatan waa min alhaalika waa kooxaha halaagsamaya wey ta saddexiyo toddobaatanaadna waa ta keliya badbaadaysa marka taa calaamadaheeda iyo manhajkeeda iyo magaceedaba in laga sooco ayaa waxa weeye mudan waxaa lagu magacaabay aljamaaca nabiga ku magacaabay markuu sheegaya taa badbaadaysa wahiy aljamaaca buu yii nabigu calayhi salaau wasalaam waxaa lagu magacaabay alfirqat naajiya waayo xadiidku wuxuu tilmaamaya kulluha fi nnaar ila waaxidatun tanjuu minha dhammaantood naartay ku hoobanayaan midunbaa ka badbaadaysa alfirqat naajiya waxaa kaloo lagu magacaabay waxa weeye ahlu sunnati waljamaaca kuwii wadada nabiga alayhi salaau wasalaam ku soconaya ku kulmay ayaa lagu magacaabay aaaifatu lmansuura ayaa lagu magacaabay laa tazaalu aa'ifatu min ummatii aahiriina cala alxaqi la yaduruhum man khadlahum wala man khalafahum xata yatiya amr llahi wahum kaalik waa aa'ifat lmansuura waa kuwii xaqa ku taagnaa manhajka waxa weeye sawaabka ah ku socday aa'ifat lmansuurana waa la yidhahda marka shiikhu waxa uu leeyahy magacyada iyo tilmaamaha waxa keenay xaqiiqadooda iyo waaqicooda keenay wa fiihim waxaa ka mida ah, ahlu sunnahaas iyo jamaacadaas iyo firqa naajiya asidiiquuna baa ka mida ah, idiiqiintii baa ka mida ah. idiiq waxaa la yidhaahdaa man xaqaqa asidqa yani rumaynta kii xaqiijiyey baa idiiq la yidhaahdaa culimmaduna waxay yidhaahdeen waa aclaa martaba bacda nubuwa waa martabada nebinimada kusoo xigta faulaaika maca aladiina ancama allah calayhim min alnabiyiin wاsidiiqiin wshuhadaai wاsaalixiin abu bakrna wuxuu aha idiiqu hadihi lumma wshuhadaa iyo kuwa shuhadada ah ee jidka alle u dhintay wa minhum waxaa ka mida yani aidiiquuna wshuhada ayaa ka mida wa minhum waxaa kaloo ka mida aclaamu lhuda hanuunka waxa weeye buurihiisa ama tiirarkiisa ayaa ka mid a waa jamcu calam calam waa buurta wey waa buurta kaanahu calamu calaa rasihi naaru waina sahran lata'tamu lhudaatu bihi kaanahu calamun ay jabalu marka aclaamu lhuda waa kuwii buuraha la midka ahaa ee hanuunka ku socday sida ay u muuqanayaan a'imadii waaweynaa masaabiixu duja mugdiga ilayskiisii adduja waa mugdiga wey masaabiixna waa ilayskii ama wixii la iftiinsanayay ululmanaaqib alma'uura ululmanaaqib kuwii wanaagga u saaxiibka ahaa alma'uurati la soo naqliyey iyo wlfadaa'ili fadaaisha u saaxiibka ahaa almadkuurati la sheegay kitaabka iyo sunnada iyo tawaariikhda lagu sheegay wa fiihim waxaa kaloo ka mida alabdaalu kuwii isbadbadelayay sida axaadiista ku timi alabdaal axaadii baa ku timi culimmada qaarna sida suyuudi oo kale kutubbaabay ka alifeen alabdaal ay ku magacaabayaan axaadiistaana ay ku jamcinayaan oo marka muddo la joogaba in waxa weeye awliya alle inay soo baxayso barhkoodba barhka kale uu badalayo yakhlufu bacduhum bacdan waxa weeye kala dambaynaya laakiin axaadiista dhammaantood ma sugna bal mowduuc ayaa la gaadhsiiyey been abuurad inay yihiin xadiikuma ansixin shiikha laftiisa kutubtiisa kale ku tilmaamay oo odhanaya kullu xadiiin ruwiya can nabiyi sal اllahu alayh wasalam fi اlabdaan wاlaqطaab wاlwtaad wاlnujama iyo waxyaabaha la midkae suufiyadu ay isticmaalaan axaadiistaasoo dhani waxa uu yidhi nabiga kama sugna calayhi الsalaaة wasalam falaysa fi dalika shayء صaxiixun can nabiyi sal allahu alayh wasalam hadalkaa la galay waayo abdaal markaynu luqada ka eegno waa dad isbedelaya xilli walbana laga waayi maayo awliya alle laga waayi maayo xilli kastoo la joogo awliye alle la waayi maayo awliyada allena wax fog ma ah alaa ina wliyaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iimaan iyo taqwo qofku hadduu xaqiijiyo waa weli wliyada alluu ka yahay hadba sida uu ugu fiican yahay iimaanka iyo taqwada ayay wilaayadiisu tahay laakiin ma aha wax gaara oo de qofka kusoo degaya ama uu samaynaya axwaal khaasa uu samaynaya ma ah wilaayadu horena waa taynu usoo tilmaanay qofku inaanu karaamo yeelan macnaheedu ma aha inaanu weli ahayn weliguna shardigiisa kama mid aha karaamo inuu yeesho walaayada waxa lagu helayo kitaabka iyo sunada lagu cadeeye shiikhu waxa ui wa waxaa kaloo ka mid ah aimatu diin diinta madaxdeedii baa ka mid ah aladiina kuwaasoo ajmaca almuslimuuna muslimiintu ay isku waafaqeen calaa hidaayatihim hanuunkooda la ysku waafaqay de waxaa ka mid ah aimada macruufka ah alimaam malik abu xaniifa ashaafici axmed sufyaan athawri ibnu shihaab azuhri aimada la macruufka ah ee waxaweye ummaddu ay taqaano fi lxadiii wlfiqhi wlcaqaa'id waxaweye kuwaasa iyaguna kamia ah, ahlu sunnaha ka mida ah. wahum yagu ahlu sunnihii aaa'ifatu kooxdii weeye almansuuratu loo hiiliyey magacyadooda ayay ka mid tahay iyo tilmaamahooda aladiina kuwaasoo qaala fiihim nabiyu sal llahu alayh wasalam nabigu uu ka yidhi xaalkooda laa tasaalu ka zuuli maysa aa'ifatun koox oo min ummatii ummadayda ka mida cala alxaqi xaqa inay ku taagan yihiin aahiriina inay ku muuqanayaan xaqi oo haalibiin ay ku yihiin waxayna ku muuqanayaan axyaanan bisayfi wasinaan wa axyaanan aw daa'iman bilxujati walburhaan mar waxa weeye awood seef iyo dagaal iyo awood muuqanaysa ayay aahiri ku yihiin marna awood macnawiya oo ah xagga xujada iyo daliilka taasi waa joogto waa laga yaabaa xilli xilli in laga awood bato oo maamulka laga yeesho ya oo la isticaafsado oo la xidhxidho oo la dhibaateeyo oo la qurbeeyo laakiin mar walba waxay ku awood badan yihiin daa'iman wa abadan wa jamiic alcusuur waxa weeye muuqashada ama baawarka macnawiga ah oo ah daliilkooda iyo xujadooda iyo niqaashkooda inay waxaweye ku muuqanayaan marka uhuurku axyaanan yakunu bisayfi wsinaan wayakunu bilxujai wlburhaan kaasina waa joogto laa yaduruhum ma dhibayo man khaalafahum ciddii khilaafta iyo walaa man khadalahum ciddii hoojisay ee aan u hiilin xata taquuma saaca ilaa waxa weeye saacada ama qiyaamadu ay ka kacayso fanas'l allah alla waxaanu weydiisanayna an yajcalanaa inuu naga yeelo minhum kuwaas allaanu weydiisanayna wa an laa yuziiqa inaanu leexin quluubanaa quluubtayada bacda id hadaana intuuna hanuuniyay dabadeed wa shekhu lislaam ibnu taymiyata raximah llah isaguna waa ducaysanaya inagana waa inoo ducaynaya iyo cid kastoo kitaabkiisaasi uu gaadho ilaahay waxa weeye inuu inaga dhigo kuwa ahlu ee wadadiisii wadadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku socday qofku waa inaanu naftiisa taskiyadayn oo aanu iska sheegan ya waxa weeye mar walba aanu zacmi iyo iddicaa iyo taskiyatu nafsi aan la samayn oo aan lagu tabajuxin ya buug kasta iyo kitaab kasta iyo gidaar kastaba ana salafiyun ana kada wakada ya oo aanay laba socon ilaahay ha iga dhigo ama ha igu nooleey waxa weeye waatay culimmadeenna mucaasiriintu ay ku tilmaameen falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa waa nooc taskiya ah aamin inaad manhajkooda ku soconayso haddii aad u baahata xilliyada qaar inaad manhajkaa ku socotaad kuwo kale iska soocaysa laa ba's laakiin inaad waxa weeye mar walba ku dandanayso tabaahi ku samayso welibana dad kula aaminsan oo kula caqiida ah aad iskaga soocayso ta noocaasa waatay fawsaan iyo culimmadayadii ay ka yidhaahdeen waxa weeye falaa tusaku anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa macnuhu ma aha in laysu diidan yahay ama la xaaraantinimaynayo laakiin macnuhu waxa uu yahay qaabka aad u isticmaalayso ayuu shaygu ku dhisan yahay sidaad u adeegsanayso wuxuu kaloo shiikhu tilmaamay waa an laa yuziiqa quluubana bacda id hadaana quluub lcibaadi bayna isbicayni min asaabic araxmaan ilaahay baa quluubta badbadala mid shalay ahlu baa laga yaaba qalbigiisa in la leexiyo oo waddadii bidaca iyo dalaalaad ka qaaday mid daacada iyo wanaagga u jeeday baa laga yaabaa inuu ka dhaco laakiin taas siday culimmadu tilmaameen ilaahay kitaabkiisana laga fahmayo asbaab baa keenta asbaabbaa keenta yacnii qof wanaagsana oo toosna alla waxa weeye iska lumin maayo falamma zaaquu azaaqa allahu quluubahum falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna an tusiibahum fitna ay an yusiibahum zayn siday salafku ku macnaeyeen leexina inay ku timaado marka mukhaalafaaduu sameeyey iyo qalbigiisa waxyaabo degay xiqdi iyo xasad iyo kibir iyo wax la mida oo qalbigiisa degay baa laga yaabaa inay leexiso marka mar walba qofku alle subxaanahu watacaala inuu weydiisto abaadka in sunnada iyo aacada lagu sugo waa mid waxa weeye muhima akara ma kana nabiyu sal allahu alayh wasalam yaxlif laa wamuqalib alquluub ayuu nabigu badsanaya inuu ku dhaarto ducooyinkiisana waxaa ka mida yaa muqalib alquluub abit qalbii calaa diini waxaana ugu horeeya marka diin laga hadlayo caqiidada iyo manhajka saxda ah inuu alle subxaanahu watacaala ku waafajiyo welibana xilligan oo bidac badan iyo dalaalaad badan iyo adyaan badan iyo madaahib badan oo cusubi ay soo baxday ama kuwii horeo la cusboonaysiiyey ay badan tahay in mar walba la weydiisto abaadka waa mid waxaweeye muhima oo qofku aanu isdhigan itikaal aanu samayn salafkii waatay yidhaahdeen sida imaam lbukhaari uu soo naqlinaya saxiixiis waxay yidhaahdeen maa aminahu ila munaafiq wamaa khaafahu ila mumin marka nifaaqa laga hadlayo waxaa ka aamin qabo keliya munaafiq muminkuna waa ka baqaya adraktu iiina wa mia min asaxaaba kulluhum yakhaafu nifaaqa cala nafsih ibnu abi mulayka waa cumar bnu lkhaaab waa xudayfe weydiinayey ninkii sirta nabiga ahay calayhi salaau wasalaam munaafiqiinta magacyadooda ma ka mid ah cumar bnulkhaaab baa odhanaya ma ka mid ah dabeedna wuxuu odhanayaa maya ilaahayna waxaan ugu dhaartay inaanan qof labaad u sheegin sirtaa nabiga calayhi salaau wasalaam qadiyadaasina waa muhim waayo markaad baqdo ayaad ilaahay weydiisanaysaa inuu ku sugo laakiin maanoo hebela maanoo halkaa jooga maanoo mustawaha gaadhay ya ama xaaladaa ku sugan ta noocaasi waxba ka anfici mayso shiikhu waxau hi wayahaba lana ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuuna siiyo min ladunhu xaggiisa inuu naga siiyo xeelad iyo awood aan xagga yaga ka ahay raxmatan naxariis inuuna siiyo inahu alla huwa isaguba alwahaab waa ka deeqda badan wey wallahu aclam ilaahay baana waxa weeye u cilmi badan wixii aynu sheegnay wasal allaahu alle ha ammaana cala muxamadin wa aalihi aalkiisa iyo wa saxbihi saxaabadiisa halkaana kitaabkii baa inoogu dhammaaday alle subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa wixii aynu sheegnay inuu inagu anfaco caqiidadaas iyo manhajkaas shiikhuu inoo faahfaahiyeyna kuwa waxa weeye xaqiijiya ee dhabeeya alla subxaanahu wa waxa weeye ha inaga dhigo maadaama kitaabkani dhammaaday in badan baa kitaab soo dhammaynaya sanadka aan kitaabkan u leeyahay baan waxa weeye idiin ijaazaynaya sanadkana dib baan idinka siin doonaa insha allahu tacaala marka nin waliba kitaabkiisa xagga dambaha kaga qoro samictu hada اljua ama samictu hada اlkitaab ama samictu alcaqiida alwaasitiya ninkii joogayna ee wada dhagaystayna kullahu buu odhanaya kullahu ninka wax ka mida joogayna bacdahu ninka badanka joogay ee in yari dhaaftayna waxa weey ilaa fawtan yasiira yani samictu lkitaab ilaa fawtan yasiira wax yar baa idhaafay ninkii baalma maqnaa naam samictu kitaab alcaqiida alwaasiiya kullahu waa ninkii dee ehelka u ah nin waliba wuxuu qoraya isagaa isog ama bacdahu ninkii maalina imanaya maalina maqnaanaya ama kullahu ilaa qaliilan ama ilaa fawtan yasiiran wax yaroo idhaafay mooyaane alaa shaykhina markaa magacaygaad sheegaysaan bsnaadihi almadkuur ila shaykh اlislaam ibni taymiyata raximah اllah bisnaadihi almadkuur ila shaykh اlislaam ibni taymiyata raximah اllah bitaariikh nacam bisnaadihi almadkuur la yani sanadka wuxuu gaadhsiisay ilaa shaykhi alislaam ibni taymiyata raximah llahu tacaala taarikhdana ku daro waxaa ku bilowdaan hijriga kadibna tan kale haddii loo baahdo waa kow filaya rabiicu ani ama w bishii afraad ba kayguna bu ku dhameeyey labada midun qaata sodonkii bishii saddexaad oo waafaqsan sagaalyo labaatankii bishii labyo tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka waana khitaamuhu miskun weye sanadkii waxaanu kusoo gabagabaynay kitaabkaas aynu weydiisanayna alla subxaana wa tacala inuu nagu anfaco wafaqakum allah jazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu No.